alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى bab اlwakaala wuxuu ku saabsan yahay wakaaladii wakaaladu waa caqdi qof loo tafwiidinayo ama loo dhiibanayo shaqo inuu usoo qabto qof kale hebelow shaqadaa iyo camalkaas iisoo qaba inuu yidhaahdo ama hawshaasaan kugu dhiibtay ama adaa mas-uul iga ah ee iisoo qabo waxayna ka mid tahay cuquudda labada qof iyo labada daraf udhex dhex marta labada daraf oo midna la yiraahdo muwakil midna la yiraahdo wakiil shayga loo dhiibanayo wakiilkana waxaa la yidhaahdaa mawkuulu fiihi siiqana waa laga maarmaan iijaab iyo qabuul ah afartaa rugni bay leedahay wakaaladu almuwakilu walwakiilu walmawkuulu fiihi ow muwakilu fiihi iyo siiqa isagaa keeni doona musanifka intaba wakaaladu xukunkeeda waxaa weeyaan waa shay mustaxab ah oo qofka hadduuba shaqada qaban karo inuu aqbalo waa wanaagsan tahay waxay soo gelaysaa tacaawun cala albiri wataqwa watacaawanu cala albiri wataqwa inay mashruuc tahayna qur-aanka kariimkana waa laga fahmayaa sunnada nabiga alayh salaamna waa ku caddahay fabcathuu xakama min ahlihi waxakaman min ahliha laba qof oo loo wakaalanayo reer shiqaaq iyo khilaaf dhexdooda uu maray inay ay xal ka gaaraan nabiga caleyh الsalaatu wasalaamna saxiixeynka waxaa ku sugan jaabir bn cabdillaah waa kii u diray khaybar idaa aatayta wakiilii fakud minhu khamsata cashara wusqa wakiilahaa nin wakiil u ah ayaa u joogay nabiga alay slam khaybar kiibu u dirayaa xadiid kaloo laga fahmaayo sida xadiidkii curwat oo kale fi saxiixan kusugnaa kan haddaan sheegnan abu daawuudka ayaa werinaya marka qofkan wakiilka la yidhaahdo wuxuu ku shaqaynayaa qofka muwakilka ahe dirsaday shaqada u dhiibtay haddii shaqada uu u dhiibtay uu u arko wax oga nafci badan inuu helo waxa u nafci badan iyo maslaxadiisa uu qaban karaa hadduuna ka reebin oonu dhin waxaa igaga qabanin laakiin haddii uu iska idlaaqo waa inuu waxii loo dhiibtay uun uu shaqadaa usoo qabto yushtaradu waxaa loo shardiya hadda shuruudii buu galay arkaantiina la socotaa oo kudhex jirtaa waxaan ihi muwakil iyo wakiil iyo muwakilu fiihi iyo siiqa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuwakili muwakilka waa qofka shaqada qofka kale u dhiibanayo ee waxaa iisoo qaba waxaa loo shardiyaa iyo walwakiili wakiilkii la dirsanayeyba an yakuunaa inay hadaan labaduba jaa-iza laba qof oo tasarufkooda xoolaha inay ku tasarufaan ay u banaan tahay meelo badan baan kusoo maray cuquudda waxaa la yidhahda jaa-isu tasaruf waa qofka inuu yahay qof baaliqa ah oo caaqila oo rashiid ah majnuun waalan iyo sakiir sabi oon weli qaan gaarin iyo safiih mubadirahoo shaqada iyo xoolaha aan midna hagaajin karin midna wakiil lama noqon karo muwakil lama noqon karo maxaa qofka wakiilka eh wax loo dhiibanayo xoolihiisiiba haduuna ku tasarufi karin xoolo qof leeyahayna kuma tasarufi karo qofka muwakilka ahe qof kale wax u dhiibanayana hadduuna xoolihiisaba isaga maamulan karin loona ogoleyn qof kalena hebelow ii qaba ma dhihi karo wixii wilaaye iyo idan a ah mooyeene wakaalo baabkeeda ma soo geli karo yushtaradu waxaa loo shardiyaa marka fi lmuwakili qofka qof kale wax u dhiibanayo u wakaalanayo walwakiili iyo kii la dirsanayo wax loo dhiibanaya qabala lahaaba an yakuuna labadaba inay yihiin jaa-isaye tasarufi tasarufkooda iyo maamulkooda ay mucaamalaadka iyo beeca iyo shiraha iyo howlaha ku saabsan maaliga inay maamulaan waa inay u banaanta bian yakuuna baaliqayni caaqilayni rashidayn saddexdaa waa in laga hele markaasay waxay yihiin jaa-isu tasaruf fii ma waa inay ku tasarufi karaan yuukalu fiihi waa mawkuulu fiihi rugniga saddexaad wey shayga mawkuulu fiihiga waa inay ku tasarufi karaan oo kana xoolad nin leeyahay uu ku tasarufi karo kana xoolihiisi uu awood uleeyahay inuu qof kaleba ku wareejiyaba ama u dhaho shaqada shaqadaa qaba u dhaho oo inuu awood uleeyahay inay xoolaha kan ku tasarufo kana xoolihiisa hadduu xoolo isaga uleyahy ku tasarufi karo ayagoo ninaba labadoodaba mawkuulka iyo muwakilka iyo wakiilka midna ayna xoolahoodaba maamulan karin xoolo qof kalena ma maamulan karaan qof kalena waxba lama dhiibi karo watasixu waxaa asaxaysoo banaan wakaalatu sabiyi tan waa nooc istithna ah markii la yidhi ilmihii sabiga ahaa wakiil ma noqon karo muwakilna ma noqon karo waxaa laga soo reebayaa sabigaas haddii la istikdaamsanayo oo la adeegsanayo oo waxaa soo qaba iyo aabihii iyo weligiisii u yidhaahdo shaqadaas iyo qofkaas idankaa iyo waxaa hebel u geeyay hadday tahay masalatu alistidaan walhadaaya ayuu ka soo reebay wuxuu yihi watasixu waxaa ansaxaysa wakaalatu sabiy ilmihii yaraa wakaaladiisa in loo wakaasho fi lidni ogolaasho fii dukhuuli daari guriga in lasoo galo loo ogolaado oo qof u ogolaado nin baa istidaan weydiisanaya ma soo galaa buu yihi ilmihii yaraaba waaa ti waxaa tirahdaa soo gal marka ilmihii baad wakaalatay soo maarasid waxaa u wakaalatay fi lidni inaad u idma u idanto qofka hadlayo fi dukhuuli daar ayaad wakiil iga tahay orad waxaad tirahdaa hebel soo gal taa way banaan tahay dhib malaha waa nooc istikdaam iyo adeegsi ah wa tasixu wakaalatu sabiyi sabigii yaraa wakaaladiisa way ansixaysaa fil idni idin loo wakaasho fii dukhuuli daari daarta gelideeda loo idmo qofkii dhalbaayey iyo wlhadiyati wa fii tasliimi اlhadiyati hadiyada dhiibideedii inaad dax u dhiibtaa tiraahdo orod odayga adeerkaa ah hebela ah, iyo jiraankeenna ama qofka hebela ah, ord waxaa uge xoolo marka ilmihii uu kuu keeno or xoolahan yaa ku kee kuusoo dhiibay aabbahay baa kusiisoo dhiibay isoo wakaashay adiga kuusoo dhiibay waad ka qaadan kartaa dhib ma laha curfiga iyo caadadana sidaas hadii run iyo sidqiga wax khilaafsanba la waayo oo wax amaaraad iyo calaamo aho qaraa-inoo tusi karta qofkan inuu xoolahan ama soo dhacay ama been sheegayo waa arrin kale lakiin asalku waa sidaas ilmaha waa la adeegsada waxaa isoo gad waxaa qaad waalcabdi addoonkiina asagana waa asaxaysaa wakaaladiisa fii qabuuli nikaaxi nikaaxa aqbalkiisa in loo wakaasho addoon baa waxaa la yidhi oradoo nikaaxaas inaad ka qayb gasho ii aqbalo qabiltu ii dheh gabadha ayada ah waa banaan tahay qofkii in maarata qof kale uwakaasho nabiga aleyhi الsalaatu wasalaam waa kii umu xabiiba ramla bint abi sufyaan wakiil baa u meheriyey nabiga alay slam u aqbalay ah, ardulxabash ayadoo joogto ayaa nabiga loo guuriyay alayh الsalatu wasalaam marka ama xor ha ahaado qofka aqbalaya ama addoon ha ahaado qof kasta oo wakaaladaasi ay ka suuroobayso caaqiil ahoo eh, muxuu ahaa baaliq ahoo eh, ay suuroobi karto inuu wax aqbalo addoon ama ama xor midku ahadaba dhibaato malaha marka walcabdi adoonkiina waa wakaalan karaa wayna ansaxaysaa fi qabuuli nikaaxi nikaaxa aqbalkiisa laakin fi iijaabi nikaaxi kama ansaxayso iijaab inuu dhawaan kuu guuriya gabadhaydi taa ayada kama ansaxayso maxaa la aqbali fi lqabuuli waan aqbalay qof wuu u dhihi karaa laakiin qof ooma guurin karo wayajuuzu waxaa banaan atawkiilu wakaalashaa banaan fi lcuquudi cuquudii qof loo wakaasho caqdigii baaci iyo shirihii iyo ijaaradii iyo inaad tiraad hebelow ordo waxaa iisoo gad hebel waxaa iga sii gad hebel guriga iisoo kale cuquudda kuwaasaa la yihahdaa walfusuuqi iyo fasakidii caqdi la fasakaayo iqaaladii iyo ka noqoshadii iyo khiyaarulcaybkii iyo khiyaarulmajliskii iyo khiyaarushardigi iyo wax laga dhaabanayo orod ka noqo waxaad tirahdaa beyci isaga waa iga bes iyo ceebtanan ku arka iga celi iyo khiyaaru shardigii saddexda beri isku ogeyn gudaheedii wixii isagaa waxaa ii qumanaatay inaanan kaa gadanin iyo waad u wakalan kartaa qof kale waad u wakalan kartaa walfusuuqi wa fi alaaqi furiinkii qof baad uga kaalan karta dhihi karta orod reerkeyga saantay u adaa wakiil fur soo fur baad dhihi karta hebelana wakiilka ah oo wakiilka hebela muwakilkayga hebela waa ku furay hal dalqad buna kuu furay wa fi alaaqi alaaqii ayuu u wakaalan karaa yajuuzu tawkiilidaasi ku xidhanta walcidqi iyo xoreyntii addoonkayga orod u xoree adaa wakiiliga ah wa fi ihbaati alxuquuqi xuquuqda sugideeda xaq uu qof kale ku leeyahay inuu kasoo doodo oo uu yidhaahdo hebel baa wakiilka ahay oon u doodayaa xaqa isagaa iskale warkiisi baan ka socdaa inuu yidhaahdo ama maxkamada ka doodo oo looyar ha noqdo ama si kaleba ha ahaadee xaq la sugaayo iyaduna waa la wakalan kara orda xaqa soo sug wa istiifaayaha istiifaayi lxuquuqi xuquuqdii ayaduna oofsashadeedii waa la wakalan karaa orod deyn baan hebel ku leeyahay xaqaygii deyntaa hebel iga soo qaad adaa wakiiliga ahe istiifaaygii wey waa oofsasho hebel baa yaan ku leeyahay muxuu ahaa qisaas ku leeyahay qisaastii orod iga oofi adigaba orod soo garaac adigaba orod gacanta kasoo go istifaa banaanta iyaduna ki cali bin abi aalib allahu canhu cuhmaan xilligiisii nin la dhihi jiray weliid bin cuqba radia allahu canhu cuhmaan ay qaraabo ahaayeen khamre u cabay marka waa ku cadaatay khamradii inu cabday markhaatigii baa la helay ninna wuxuu yihi isagoo muxuu ahaa cabay arkay midna waa isagoo mantagii baan arkay waxbuu sheegay laba markhaati marka loo helay markaasu wuxuu yihi cuثmaan بn cafan radi aلlahu canhu cali buu yihi orday orod ka oofi xadda ka oofi cali baa marka wuxuu yihi wiilkiisa xasan xasan ibnu caliy oo wiilkiisi ah ibn ali bn abi alib aruurtiisa u weynaa y xasan oo orod adigana oofi waa diiday marka xasan ah, marka soo marta waa wakaalo qofba qof buu sii wakaalanaya cuثmaan baa markaa shaqada iska lahaa cali buu wakaashay cali waxuu sii wakaashay xasan xasan waa diiday cabdullahi bnu jacfar ibn abi aalib ayaa marka dambe oofiyo garaacay marka uu xasan diiday oo yihi nimankan mxuu ahaa cuhmaan ciidankiisi iyo dowladiisi iyo xaggaas iyay u badan yihiinoo dhaqaalaha wadanka iyo dowladnimada ayaga gacanta ku haystee markay dhib imaato waxaa anagana noogu soo leexinaya fii saxiix albukhaari ba ku sugan tahay walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa waa ka dhihi jiray maamaha bay ahayd marka markii dambana waxaa oofiyey cabdullaahi ibnu jacfar baa oofiyey marka istiifaah waa lsku wakaalan karaa intaba wakaala waa ka suuroobi wa fii tamliiki lmubaaxaati waxyaalihii mubaaxaadka ah ee banaanaa ee qofba kaa lahayn inaad tirado hebelow orod waxaa iisoo mulki ka saydi ugaadhi oo kale adaa wakiila ilah isoo qabo walxashiishi cawskii iyo doogurashadii walmiyaah biyihii waxaaso dhan ba lasku wakaalan karaa wuxuu ninkan uu mulkin lahaa qof kale oo usoo mulkin karaa wa amaa xuquuq ullahi tacaala wixiise xuquuq ilaahay ah oo xaqa ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacala addoonka uu ku leeyahay hadday tahay waxa qofkan qofka kale uu wakaalanayo fa yundar waa la fiirinayaa xaqa ilaahay wax wakiil iskaga noqon karana waa jirtaa oo ilaahay subxaana watacala wuxuu ku amray oo adiga xuquuqoo lagugu leeyahay qof kale waa u wakaalan karto waxaan la ogolay inaa qof kale u wakaalatana way jirtaa tiibuu kala qaadaya wuxuu le wa amaa xuquuqullah fa in kaanat hadday tahay xuquuqda ilaahay cibaadatan cibaada hadday tahay sida salaadii iyo cibaadaadka kale ee badanigae la sameeyey iyo waxaas lam lam yajuz ma banaano ama lam yujzi ma gudaayo lam yajuz ma banaana ilaa fi tafriqati zakaati ah, cibaadaba hadday tahay qof kale uma wakaalan karti waxaase laga soo reebayaa ilaa fi tafriqati الzakaat zakada qaybinteedii zakada waa xaq ilaahay leeyahay oo xuquuqda addoonka ilaahay uu ku waajibiyey ah marka maca daalika waa banaanta inaad qof u wakaalaato fi tafriiqi waxaa le hebelo orod kaco xoolahayga intaad tagtood xisaabto zakada iga bixi masaakiinta si ah, zakadii iga waajibtay waa intaan orod masaakiinta ugee nabiga saas u dhihi jiray alayhi salatu dadka sucaada ah ee zakada aruuriya ee uu diraya cumaasha ee shaqeynaya intay ka qaadaan dadka aqniyada xoolahooda ayay fuqarada siin jireen marka qofkii qarigahaa ee zakadiisa iska bixin lahaa waxaa u dhexeeya qofkii saacigahaaye xoolaha soo aroorinaya kasoo qaadaya intuu kasoo qaado asaga loo wakiil asagaba dadka usii gudbinaya fuqarada iyo dadkii mudnaa way banaan tahay marka waana cibaado wakiilla waa la noqon karaa wa fi lxaji xajku asaguna xajku asagana wakiil waa la noqon karaayo xadiidkii ninkii shubrumaha waad garanaysaa yani akhun lii aw qariibun lii inuu dhintayna lama sheegin inuu maaratay eh, wakiil ka yahay unbaa cad ah, aniga garta inuu markaa oday yahay oo xanuunsan yahay oo erod hebel oga soo xaji iyo waa dhihi karaa wax dhibaataa ah male nacam waakii gabadhii utimid nabiga aleyh salaatu wasalaam u dhihi jirtay aabahay maka xaji xuji can abika waa kudhihi jirtay waxtamir ka xaji aabaha oo ka cumrayso marka xajka waa laska waki waa laisku wakiilan karaa wa fii dabxi ludxiya udxiyada gowraceedana iyaduna waa laisku wakaalan karaa neefka inaad adiga gowracdaa fasali lirabbika wanxar lirabbika ay lirabbika marka adiga gawrac lagu amray qof kale ad dhihi karta hebelow ii gawrac laakiin waxaa fiican bay dhahaan inaad la joogto marka gawraca u dhacayo cibaadada ka qayb gasho ayadana waa laisku wakiilan karaa waana cibaado arrimahaas laakiin salaada oo kale iyo hebelow iga soo tuko soon la joogo oo waktigiisi la joogo iga soon arrimaha noocaas xaj aad awood u leedahay iga xaji waxaas ma banaana ayib intaa lasoo reebay uu sheegay wain kaana hadduu yahay xaddan xad ah, waxaan laisku wakaalanaya waa xad xuduudda ilaahay kamida ah. jaaza way banaan tahay in laisku wakaasho fi istiifaa'ihi xadda oofsashadeeda duuna ihbaatihi sugideedase maya haddii xad qof korka ka saaran ay tahay qof waa dhihi kartaa orod oo xaddaasa qofkaas isagaa dusha laga saaray oo laga rabaa ama lagu maxkamadda ay kugud muxuu ahaa ay marisay oo ay ku fulisay orodoo adiga io oofi waad dhihi kartaa qofki iisoo qisaas qofka gacanta iga go kaada mithaalka soo marinay laakiin ihbaat ma banaana inaad tidhahdo hebel inuu zinaystay baan ogahaye orod maxkamadda intaad tagto wakiil iga noqoto ku dood inuu zaani yahay si xadda looga oofiyo si xadda looga oofiyo taa ma banaana leanna xuduudda sideedaba mamnaheed waxaa weeyaan assitru in la qariyo in qof kale loo sii gudbiyo oo qof kale uu ka doodo oo ishaacayo banaanka lasoo dhigo arrintaa kumaba jirta ma banaana laakiin inaad haddii ay sugnaato oy maxkamadda ku cadaato oofinteedii qof aduga kalato dhib maleh nabiga aleyh salaatu wasalam waa dhihi jiray ukdu yaa unays ilaa imraati haada fain ictarafat farjubha ah, ninkii islaantiisii ay zinaysatay wiilkiina arrintii ku saabsaneed aabihii uu dhihi jiray waxaan rabaa inaan xoolo bixiyo oo wiilkayga sidaa ku furto kadibna nabiga alay salam ay isku soo gudbiyeen nabiga alay slam u dhihi jiray alwaliidatu wاlghulaamu raddun waa ki dhihi jiray alwaliidatu wاlghanamu radd arigaa afartanka ah iyo waxaa weeyaan waa marduud wey wljaariyatu wlghanam eh, rad markaasu wuxuu nabiga alay slam wuxuu ku yihi nin saxaabiga unays la yihaahdo unaysow orod intaad ka lahdo ninkan xaaskiisa u tagto hadday qirato oy tirahdo waa dhacday waxaas waa jiraa farjumha rajmi marka waa istiifaagii soo maartid wain kaana xaddan xad hadduu yahay jaaza fi listiifaai waa banaanta in laisku wakaasho in la oofsado orod iisoo oofso oo soo gudo oo adiga samee wixii anigaan samayn lahaa duuna ihbaatihiisa maya in xaddii la sugo oo xadda ayadaa qofkaas galay orad adiga soo sug oo inay ku dhacday oo waxa uu sameeyey oo tuuguu yahay oo kaadifuu yahay adiga dooda kusoo dood ma banaana wa sharduhaa shardigeeda alijaabu bilafdi wey wakaalada loo jeedaay wakaalada shuruudeeda waxaa kamid a ah alijaabu walqabuul iijaab ninka yihahdo muwakilkaa ayaa iska leh qabuulkana waa wakiilka marka inuu yihahdo wakaltuka ninkii ahaa wakiilka muwakilka kii kalena uu yihahdo waan aqbalay ama haddii kale ficil ahaan uu u sameeyo intaa soo wadaa wuxuu yihi wa wakaalada shardigeedu alijaabu wey ah, inuu qofkan muwakilka ah uu ku hadlo bilafdi afka uu kaga hadlo min gayri tacliiqin asagoon tacliiqinayn lahaa wakaaladii asagoon wax ku xidhaynin oo waa waa hadduu dhaco wakiil baad iga tahay goorta goortaasa wakiil iga tahay bishaasa wakiil iga tahay ma lama ogolo waa inuu jaazim uu jazmiyo oo casmiyo kawakaltuka buu leeyahy waan ku wakaashay hebelow wakaa marka iijaabkii iijaabkaana waxaa iskale muwakilka wax wakaalanaya oo mase wuxuu yihi bic iibi haada fawa maradan hebelow maradan gad oo suuqa intaad geys or soo gad war loodan kaxeeyo suuqa arbacada usocotaa sooma orod loodan igeeyo iga sii gad ayuu yihi ah, bic buu yihi bic haada waa wakaaladii wey marka kana wuxuu leeyahy waa kaa aqbalay ama waa loodiibu kaxinaya waalqabuulu qabuul weeyaan shardiga labaad bilafdi alijaaba walqabuul siiqa lasku dhahaa walqabuulu qabuul bilafdi inuu cafka ka aqbalo oo uu ku dhawaaqo o yihahdo waaya waa ka aqbalay aw ilficli ficilkii uu ku muujiyo wixii loo dhiibay ee dhar ahaa in la soogad uu qaado ula dhaqaaqo ha iyadana waxaa weeyaan ficilkiibuu ku aqbalay wahwa ficilka oo lagu aqbalo macnaheedu waxa weeyaan imtithaalu maa shay in la sameeyo wakila fiihi qofka loo wakaashay mawkulu fiihi baa la yihahdaa wakiil iyo muwakil iyo muwakilu fiihi marka shaygii loo wakaashay inuu fuliyo ku dhaqaaqo ayaa waxay tahay alqabuulu bilficli alqabuulu bilficli in ficil uu ku aqbalo hadduu afka kaga dhawaaqo waa sax haddii kale ficilhaan uu ku dhaqangeliyo oo imtithaal maa wukila fiihi wixii loo wakaashay uu ku dhaqaaqo sameeyana ayaduna waxaa weyan waa aqbal weeye walaa yushtaradu alfawru fi lqabuuli walaa yushtaradu lama shardiyo alfawru degdeg iyo dhaqso fi lqabuuli aqbalka isla markaaba inuu yihahda waan kaa aqbalay waxba shardi maaha intuu caawa u sheego yuu berri shaqadii u qaban karaa fa in najazaha wakaaladii waa kaan yihi tacliiq lama ogolo hadduu gooyo najazaha biduuni tacliiqa najzi layihahdaye oo yihahdo wakaaltuka wa tasarufa laakiin samayntiibu wuxuu ku xidhay calaa shardin shardi siiqadii wakaalada muunan tacliiqinine waa jazbiyey wakaltuka buu yidhi ah, wakaltuka bacda shahri iyo injaa fulan wakaltuka muuna dhihine wakaltuka waan ku wakashay bu yii laakiin samayntiibuu wax ku xidhay oo shardiya wacallaqa tasarufa samayntii wixii la samayn lahaa ee wakiilku uu samayn lahaaba wuxuu ku xidhay calaa shardin shardi jaaza way banaantay ka qowlihi oo kale ninkan wakiilka ah ee qofka dirsanaya wakaaladiisa wuxuu rabo ku xidhi karaa shuruuddaa iyo shuruuddaa iyo shuruuddaas yaad wakiil igu tahay ninka muwakilkan ujeedaa wakiilka wuxuu rabo u shardisan karaa wakiilkuna waxaa la rabaa muwakilka shuruuddiisa o dhan inuu oofiyaa la rabaa oo una garab marin ha inuuna garab marin baa la rabaa haddii inu markaa shardi jirinna alaxdaa wlawfar nasiiba lilmuwakili wix hadba muwakilka u wanaagsan oo nafci ugu jiro ayuu u samaynaya wuxuu leeya markaa fain najazaha wacalaqa tasarufa calaa shardin shardi buu ku xidhay jaaza way banaan ka qowlihi wakaltuka soo ma siiqada waa naajis laakiin wuxuu walaa tabic ha iibininse ilaa shahrin ilaa bil laga gaaro ah, waan ku wakaashay wakaalada tacliiq ma laha waan gooyey laakiin waxaan tasaruf ahe beec ahen kuu dhiibay ilaa bil ah, laa tabi ha iibina alaabtan ilaa shahrin ilaa bil laga gaaro bil kadib ay badeecadu hagaagi oo suuqu fiicnaan doonaaye intaa gacantaada kusii jirto bil markii dhammaatona suuqa geebi yiri waa banaanta walaysa lilwakiili wakiilkii ooma banaana waa kii la dirsanayey ee hawl iisoo qaban lalahaaba wakiil la dhahaaye an yuwakila inuu wakaasho qof kale ilaa biidnihi muwakilka idankiisa mooyeene nin baa shaqa kuu dhiibtay shaqada shaqada isoo qabo qof kalaa usii dhiibtay adna oo war hebel shaqadaas wakiilka ahaye adigana sii qabo ma banaana bu kuleeyahy ilaa dhowr shay buu ka reebay dhowrkaa shay waxaa kamid a idan idanka ama idan sariix ha ahaado ama mid curfiga iyo caadada lagu yaqaan ha ahaado lannahu alcaadatu muxakama walmacruufu curfan kalmashruudi shardan qofkan haddii caadada iyo curfigaba ay tahay shaqadan qofka loo dhiibanayo inuu qof kale usii dhiibo la ogyahay curfiga iyo caadada lagu ogyahay waxba dhibaataa malaha aw mase kaana wuxuu ahaaday mima laa yatawalaahu binafsih shaqadan waxaan loo dhiibanaya ninkan wakiilka ah ee muwakilka uu wax dhiibanayo isaga naftiisa waxaan wax uu qaban kara maba ahaba laa yatawallaahu ma samayn karo binafsihi naftiisa waa la yaqaanaa qof kale una sii kaashado unbaad ugu dhiibaysaa mooyeene asaga inuuna qabanayni waad ogti qof baa tiri maalan guri ii dhis guri inuu dhisayna waad ogti qof kale u yeeri funtibu u yeeri buu shaqada ku wareejini saasaad ka wadaa nin baa waxaad leedaha war hebelow adaa wakiiliga ee gabadhaas meheri qofkaad u arataa munaasab waxaa weeyaan waa qof aan inta badan wax isku tootoosin karin oo istiftaaxii iyo muxuu ahaa khudbatalxaaje iyo aan hagaajin karin wey waa taqaana marka waxaad og tahay kolley kolley wadaad intuu u yeero inuu dhihi karo hebelow maheri alaa hawsha wade ma laa yatawalaahu binafsi weeyaan waxba dhibaato male inuu ninkii marka lawakaashay shaqadan uunu inta badan asagoo kale inuu qabanaan la og yahay ama uu ninka muwakilka wax dirsanayo inuu ninka nin kale usii dhiiban buu og yahay sababtoo curfigiibaa sidaa iyo caadadiibaa saa ama inta badan qofka waxmaba sameeye qof kale muu sii kaashadaa dhibaato male inuu isagana qof kale uu sii wakaasho o mase mimaa waxay kamid tahay waxyaalaha laa yatamakanu minhu aan qofkan u suuroobi karin wakiilkaa inuu sameeyo waa samayn karaa laakiin way ka badan tahay likatratihi wax fara badan oo una qaban karin keligii weeyaan marka inuu dad kale adeegsado oo shaqadan ay la qabtaan oo dad kale wakaasho waxba dhibaataa kuma jirta ayadana saddexdaa shay buu kasoo reebay laakiin haddii wixii isagaa idan ada ka haysanin sariix ama curfi ah wax adi inaad qabata ay suuragal tahay ama kugu suuroobi karana ay tahay wax badneen oo culeys aan kugu noqonin ay tahay inaad qof kale usii wakaalata ma banaana walaysa lilwakiili qofkii la adeegsaday wax loo dhiibtay wakiilka ahaa ee muwakilka uu wax usoo dhiibtay oo ma banaana an yuwakila inuu qof kale u wakaasho wixii loo wakaasho isagao loo dhiibtay ilaa biidnihi idnilmuwakili muwakilka asalka ahaa ee soo wakaasha idankiisa mooyaane ciidanka ama sariix ama curfan aw amase kaana inuuba ahaada mooyaane mima laa yatawalaahu way dhacda hadda waaratan guurka iyo nikaaxa iyo aabihii baa gabadha meherinayo ama nin buu leeyahay hebelow adaa wakiilaha weligeedia ah. markaasuu kiina ku kale usii gudbina wadaad wuxuu leeyahy hebelow adigana wa ku kaa marka su-aalaha laiswa weydiyay kamid taha wakaala muxuu ahaa wakiilulwakiil iyo wakaalatwakaala iyo waxba dhimaata bal insha allah aw kaana mima waana soo marray mar dhow mithaal ah in waxyaalaha nikaaxa aan ahayn ay ku banaaneed xaddi oofinteedii cuhmaan cali xasan cabdullahi bnu jacfar intaas la iswakaalinayay ilaa an yuwakila ilaa biidni aw amase mimaa laaw kaana uu ahaado mimaa laa yatawalaahu binafsihi waxa qofkan uunan qaban ba karin oo isaga naftiisa ama caad ahaan unan qabanina dad kale un u aw mima laa yatamakanu minhu wuxuuna isaga awoodba ulahayn oo makansan karin likarati waxaan waa fara yahay wax qof keligii qaban kara maba aha qof kalu kaalmaysan kara wakiilo kara walaysa lahu ninkii wakiilka ahaa ee la dirsaday ooma banaana an yabiica inuu gado alaabtan ii gad baa loo wakaashay ah, xoolahan gad dharkan gad wakiil baad iga tahay inuu marka iibiyo maa wukila fiihi shaygii loo wakaashay linafsihi naftiisa inuu ka gado ma banaana oo mase liibnihi ilmihiisi asagiiri ee yaraa sagiirkii yaraaya isaga un weli ka ahaa leannu sagiirka waxa loo gadaayo weliga unbaa ugaday asaga waxba iib iyo beec iyo shira iyo midnaba jaisu tasarufa ma aha laakiin qof weyn hadduu yaha adaa dhashay waxba dhibaata inan lahayn ba marka ka muuqanaysa ilmihii yaraabaad u gaday taa ma banaana marka alaabtii lagu yiri oradoo suuqa geeyo gad ee la rabay inaad fiiriso badeecadan aad wada eed wakiilka ka tahay lacagta ugu badan eed muwakilka usoo roogi karto usoo hoyin karto ayaad ka fikiraysay haddii naftaada aad u gadaysana xoogo muxaabaada oo adig wixii ugu raqiisanaa inaad wixii raqiis ku heshaa ayaad raadinaysaa ilmahaad inaad raqiis ugu gado marka inaad baayicna noqoto mushtarina noqoto laba shay iska hor imaanaysa wey laba shay iska hor imaanaysa weeyaanoo baayicu wuxuu rabaa alaabtiisan iyo silcadiisa beeca ugu qaalisan inuu ku gatuu rabaa mushtarigana wuxuu rabaa badeecadan inuu waxa ugu raqiisan uu kusoo gato ayuu rabaa marka wa isku waa iska hor imaanayaan walaa biduuni thamani mithlihi wuxuu leeyahay walaa yajuuzu ma saxayo laa ma saxayo inuu ku gado anyabiica inuu iibiyo biduuni thamani mithlihi alaabadan oo kale wixii lagu gedi jiray lacagti lagu gedi jiray wax ka hooseeya inuu gadana ma banaana ah, badeecadan orodoo suuqa iga soo gad baa tiriya suuqa geeya oo lacag u gad marka suuqa wuxuu ka joogtay iyo beeca ah, beeculmithliga la yidhaahdo iyo sicirulmithliga ayaa raba inaad ku iibiso wax ka hoosey inaad ku gadda ma banaana leanna mar walbaba wakiilka waxaa la rabaa ninka muwakilkiisaa meeshiisii buu taagan yahay waxaa ugu fiican ee ugu nafci badan ayaa la raba inuu kusoo iibiyo wax ku gado ama uu fuliyo walaa biduuni thamani mithlihi shaygan asaga la iibinayo lacagtiisa wax ka hooseeya asagoo kale wax lagu gado wax ka hooseyna kuma gadi karo walaa bimuajalin shay dayn ahna kuma iibin karo badeecadii buu galay dayn buu kusoo rogay leanna daynta mukhaadaradeeda badan in la waayaaba dhici karta in qofkii mumaatil yahay muddo dhan ay qaataa dhici karta inuu iskaba dhintaa dhici karta marka daynna kuma gadi karo walaa bigayri naqdi lbaladi magaaladaas iyo beledkaasi lacagtiisa lacagaan ahaynna kuma gadi karo badeecadii buu gaday markaasuu lacag wadankan baan laga isticmaalin buu ku wareejiyey de waxba taana iyadana ma banaana leanna qofkii muwakilka ahaa wax markaaba uu badeecadiisii fadaa'idadeeda ka garto oo uu isticmaali karo oo lacagta u isticmaal yaa la rabaa marka walaa bigayri naqdi lbeled beledka asaga he la joogo lacagtiisa wax khilaafsanna kuma gadi karo ilaa an ya'dana lahu fi dalika kulihi arrimahaas oo inuu idma mooyeene ah, inuu u idma mooyeene oo wuxuu yihi waxba dhib ma laha haddaad ku gado haddaad lacagtan lacag kale oo qalaad ku gadana dhib ma laha an ya'dana lahu fi dalik walow nasa lahu calى jinsi الthamani fakhaalafa lam yasixa اlbaycu wuxuu leeyahy walow nasa muwakilkii wax wakaalanayay ayaa wuxuu cadeeyey lahu wakiilkii wuxuu cadeeyey calىa jinsi thamani lacagta alaabtan uu ku gadaya jinsigeedu buu sheegay oo wuxuu yihi lacag kenya iigu soo iibi buu yihi toban kun oo lacag kenya kusoo gad buu yihi jinsigii buu sheegay fakhaalafa markaasuu wakiilkii khilaafayoo dollar buu ku gaday mathalan lam yasixa albaycu beyci ma asaxayo kolba haduuba wakiilkiiba muwakilkiiba wixii uu magacaabay jinsigii inaad khilaafto ma banaana lam yasixa ma asaxayo albaycu beyci ma asaxayo ka beyc waa ka mithaalki marka ka biciibi buu yihi bialfi dirhamin kun dirham alaabtan kusii gad buu yihi oo kun dirham iken fabaaca markaas wuxuu ku gaday bialfi dinaarin oo dahaba ayuu ku gaday ma ansaxayso maaa ninkan waxaa laga yaabaa inuu lacagtan uu sheegay jinsigeeda inuu uqastaayo ujeedo gaara ka leeyahay oo hadda rabo inuu isticmaalo ama deymo lagu leeya u iskaga bixiy rabo ama xuquuq kale uu ku bixin rabo ama waxuu kusoo iibsan rabo fabaaca bialfi dinaar ma banaana wain nasa cala alqadar qadarkiibuu caddeeyey oo wuxuu yihi intaay intaas kusoo gad buu yihi qadarkii buu caddeeyey jinsi bay taa hore ahayd hadda wuxuu yihi intaa igu gad kun laba kun waxbuu sheegay fazaada ninkii wakiilkaabaa ziyaadiyey lacagtii qadarkeedii buu ziyaadiyey min aljinsi xaali jinsigii un ka mid tahay waa isla jinsigii oo dinaar iyo dinaar wey ama waa dirham iyo dinaar iyo dirham dirham iyo dirham wey waa lacag shilin iyo shilin dollar iyo dollar bay ahayd lacagta wuxuu yihi igu soo gad qadarkaas isla qadarkii kumuuna soo gadine in ka badan oo laakiin isku jinsiguna yihiin alfu dirham buu yihi markaasu wuxuu kusoo gaday alfayni dirham laba kun oo dirham buu kusoo gaday jinsigii waa isku mid waa isla dirham laakiin qadarkiibu ziyaadiyey taas ka waran wuxuu leeya wa in hadduu cadeeyo oo ku dhawaaqo ninka wax ku dhawaaqaya waa muwakilkii cala alqadar qadarkiibuu ku dhawaaqay intaa kusoo gad buu yihi fazaada wakiilkii baa ziyaadiyey muxuu ziyaadiyey alqadar buu ziyaadiyey ha ziyaadiye jinsigii ma khilaafay maya min aljinsi isla jinsigii un weeye saxa waa saxaya lianna axda wax faa'iduhu usoo hooyeyba kun kusoo gad biyo laba kun buu kusoo gaday markaa faa'idu soo helay kab waa ka mithaalki kabiciibi buu yihi bialfi dirhamin kun dirham kusoo gad buu yihi jinsigu waa dirhamkii qadarkiina waa alf waa kun fa baaca markaas wuxuu ku gaday bialfayn bialfayn dirham yani laba kun oo dirham bu kusoo gaday dirhamki lacagti lakin labalab ugu soo gaday marka waxsantu mu ninkaa mudan yahay iyo jazaaka allahu khayr iyo in loo duceeyo ayuu mudan yahay ilaa an yanhaahu inuuba ka reebo mooyeene ah, hadduu muwakilku yidhaahda dhegeyso kun igu soo gad ka badan haddii aad ku heshana ha ku gadin kunkaan igu soo gad haka badin sixir barra ha igu keenin anigaan wadda aana furin masaakiinta rabaa inaan ukilkil duleeliyo xoogo aan raqiis ku siiyo ujeedooyin kale u wataa oo u diidan yahay ziyaadadaba marka mma khilaafi kartid ma khilaafi kartid wixi uu ku cayinay un la imaan kartaa markaas ah, ilaa an yanhaahu inuu ka reebo mooyaane oo u yihahda ziyaadinin walow qaala hadduu yidhaahdo ninkii ahaa muwakilka ee wax dirayay ishtari bimiatin boqol iigu soo gad ayuu yihi ishtari bimiatin alaabtan boqol iigu soo gad buu yihi fashtaraa maa yusaawiiha biduuni miatin saxa waa saxaya ah ishtar iisoo gad bimiatin boqol muxuu dhiibay lacag boqol shilin u dhiibay ishtar haddaad maqasho waa mushtariga lacagtu wataa gacanta gacanta ku wataa baayicuna alaabbu wadaa oo lacag raadis weye marka wuxuu yidhi hoo lacagtan oo boqolka oo neef igu soo gad buu yidhi fashtaraa wuxuu ku soo gaday maa yusaawiiha wixii loo diray ee layidhi soo gad wax u dhigma ayuu biduuni miatin boqol ka yar ayuu kusoo gadayba saxa waa ansaxaysaa boqol shilin buu udhiibay wuxuu yidhi orod qamiis iisoo gad buu yidhi wakiil baad iga tahay boqolkan shilin khamiis igu soo gad khamiiska nooca noocaas igu soo gad bu markaasu wuxuu kusoo gaday conton ha khamiis muxuu kusoo gaday conton buu kusoo gaday isla midkii weeyaan noocii u diray oo kale ama u dhigma ayuu conton kusoo gaday contonna waa usoo celiyey khamiiskina waa u keenay saxa waa ansaxaysaa waa ninkii curwa baariq la dhihi jiray radia allahu canhu nabiga alayh salaam ayaa u dhiibay shilin markaasu wuxuu ar neef ara igu soo gad markaasuu nabiga alayh salaam eh, wuxuu kusoo gaday neef nus buu kusoo gaday nuski kalena mxuu ahaa isagoo wada wuxuu keenay dirhamkii iyo neefka isagoo wadu keenay dirhamkii iyo neefka isagoo wadu keenay macnaha marka wuxuu ku gaday halkii dirham buu intuu nus ku gaday oo kii kale haddana markaasuu dee neef kale kusoo iibiyey soo saar meen xadiidku ninkii uu nabiga u duceyn jiray alayhi salaatu wasalaam uu dhihi jiray ilaah u barakee hataa hadduu cara u qaado ilaahay u barakeyn jiray ya suurad sheegi kara xadiidka laba neef buu ku gaday laba neef buu ku gaday mid buu sii gaday dirham buu kusoo gaday markaas wuxuu keenay dirhamkii iyo iyo neefkii buu gaday oka sax wey nimankaa nabiga alay isalatu wasalaam u duceeyey marka wuxuu le walow qaala hadduu yidhaahdo ishtari bimiatin boqol kusoo gad fashtaraa wuxuu boqolkii kusoo gaday maa badeeco yusaawiiha wixii loo diray u dhigma biduuni miatin boqolkii loo dhiibay ka yar buuna kusoo gaday saxa waa saxaysa marka wixiina waa keenay alaabti lacagtina waxbuu soo celiyey wa in suurada laftirkeeda wain ishtaraa hadduu kusoo gado wixii boqol kusoo gad lagu ogaa bimiatayni laba boqol buu kusoo gaday maa yusaawi wax u dhigmase weeye miatayni laba boqol wax laba boqol udhigmo ayuu ayuu kusoo gaday laba boqol falaa ma banaana ninka boqol wax kusoo gad baa lagu ogaa markaasuu laba boqol kusoo gaday ha kusoo gadee labadan boqol wuxuu kusoo gadaya way udhiganta dhigantaa labada boqol dhinacaasi labadan boqol iyo wuxuu kusoo galay isma laha iyo laba boqol oo khasaaraad i gelisay lama dhahayo lakin muxuu khilaafay wuxuu khilaafay boqol baa laisgu ogaa labu ka dhigay lakiin labadii boqol wax u dhigma oo badeeca ayuu kusoo gaday ayaduna ma banaana ma banaana marka inaad un wax dheef asaga ugu jirta u keento waa gaar inaad lakiin ziyadaysa ma banaana ishtar wuxuu yii wan ishtaraa bimiatayn ishtaraa almia wii e, maa qiila lahu ishtara bimia boqol kusoo gad wixii lagu yiri y wuxuu kusoo gaday bimiatayn laba boqol labada boqol mau dhigantaa marka sheegi kale ha maa yusaawi wax udhigmata laba boqol buu kusoo garay falaa ma banaana labadan suura si u kala ma aragtaan ya boqol isoo gad buu yiri igu gad buu yiri boqolkiiba ugu soo gaday waa banaanta boqol igu gad buu yiri boqol ka yar ugu soo gaday wax udhigma wixii loo diray ayadana waa banaanta boqol kusoo gad baa lagu ogaa markaasuu deen alaabtii laba boqol kusoo gaday lakin labada boqol wa udhigantaa ma banaana ma banaana wain ishtaraa bimiatayni maa yusaawi miatayn wax udhigma falaa ma banaana wain qaala hadduu yihaahdo ishtar soo iibi bihaada dinaar dinaarkan shaata neef ari igu soo gad biiri sidii saxaabiga nabiga ku yiro kale a ishtari waxaa kusoo gadataa bihada dinaar dinaarka dahabka shaata neef ari kusoo gad faishtaraa bihi shaatayn halkii dinaar buu laba neefo ari ah ayuu kusoo gaday oo tusaawiya u dhiganto kullu neef kasta oo labadaa kullu waaxidatin mid walbaba dinaaran dinaar bay udhigantaa shilinkii loo dhiibay laba neef oo ari kusoo gaday laakiin beecii la ogaa dinaar walbaba neef ari ah oo labada neef kamida ah ayay goon jirtay saxa waa saxaysa maxaa la diidan yahay waxaa lagu dhiibay hal dinaar baa lagu dhiibay ama hal shilin baa lagu dhiibay neef ariga ah kusoo gad baa lagu yidhi oo quman oo lagu udxiyeysto oo lagu carafaysto oo la cuno markaasaa waxaa kusoo gaday laba neef oo mid walbaba uu nus joogo mid laba neef mid walbaba uu joogo nus taama la ogolya lama ogol ma banaana taasuu diidan yahay wuxuu qaala ishtarii bi hada diinaar shaata neefare igu soo gad buu yidhi fashtaraa bihi wuxuu ku soo gaday diinaarkii shaatay laba neefaria ma laba qiimo laha mise wa soo maajir maya ee tusaawi waxay u dhigantaa shaataynku kullu waaxidatin mid kasta oo labadaa kamida ah diinaaran diinaarkii bay udhigantaa mid walba diinaar ba sidiisa loogu gedi lahaa nasiibkiis marka laba neef bu kusoo helay saxa waa saxaysa wa kaanataa ziyaadadaas iyo labadaa neefba lilmuwakili qofkii wax wakaashay baase iskale ogow haddii imtiaan lagu dhiiba lagu yihahdo alaabta igu soo gad alaabtii baa kusoo gaday beerakiisa kusoo heshay ziyaara soo hadhay ziyaaradii adiga ma qaadan kartid ziyaaradii adiga ma qaadan kartid alaabtii alaab lamid aha soo gaday ninki alaabtiisna oga goysay adna inta kale ad ma banaana taasuu ka hadlayaa soo ma dhacdo fashtara bihi shaatayni tusaawi kulu waaxidatin dinaar sax waa saxaysa ziyaaradii marka maadi adiga intaad waatan waa haysata qaado maya wa kaanataa lilmuwakili labadaba waxaa iskale muwakilka iskale ee wakiilka ma laha ah, fain lam tusaawi kulu waaxidati haddiise mid walba oo labada neef kamida ayna waa ixtiraaskii ayna u dhigmin dinaaran dinaar ooma dhiganto mid walba oo labada neef ariga kale dinaar ooma dhiganta nusnus bay dhigmaan labadii neef ariga hal dinaar bay isku joogaan lam yasixa ma saxay alcaqdu caqdiga ma saxay wa in qaala hadduu yidhaahdo bic iibi lizaydi zayd ka gad alaabtan qaad waxaadna ka iibin kartaa un hebel baad ka gadi kartaa loodan kaxee hebel baa odhar ku haysta hebel ugee buu yiri yaan isku ogaa hebelkaasaa mucaamala naga dhexaysaa asagaasaa deynta kala qaadataan asagaa wax kaa suga asagaa wax ka sugtaa macrifo iyo mucaamalo gaaraad tihiin dana gaaraad ka leedahay orad marka adiga wakiil baa tahay ku shaqeey aniga idankaygi iyo manfacadaydi iyo maslaxadaydi baad ogeyd orad ba tiri waa tegey bicli zaydin fabaaca wuxuu ka gaday oo u shubay ligayrihi qof kale oo kii lagu ogaan ahayn lam yajuuz ma banaana ayaduna mar walbaba wakiilku waxaa raba inuu ku shaqeeyo muwakilkiisa amarkiisa iyo idankiisa iyo maslaxadiisa unbaa la rabaa inu ka leexda lama banaana allahuma inuu ziyaado u keenayo kale mooyane wain qaala hadduusan yidhaahdo ishtarii haada thawba maradan soo gad maro haadasomart waa ishaaro waa tacyiin maradan soo gad buu yidhi faishtaraahu waa soo gaday maradii loo cayinay fawajadahu wuxuu helay maciiban xaalata mid ceebaysan maradan inay ceeb leedahay buu arkay falahu waxaa u banaan wakiilkii alraddu inuu celiyo lannahu muwakilkiisaba hadduu marada intu soo gato ceeb ku arko khiyaarulceyb buu lahaan lahaa waa celin lahaa adigan wakiilkana meeshii muwakilkii baa taagan tahay aw mase qaala wuxuu yihi ishtarii thawban maro un soo gad buu yidhi waa iska idlaaqay maro soo gad lam yajuz ma banaana shiraau maciibin marka horeba maro ceeb leh inuu ka duldhaco soo gado ma banaana uu arkayo wa waxaa la shardiyaa kownu lmuwakali qofka muwakalka la yihaahdo muwakalka almuwakalu fiihi waa alaabadii iyo wixii wakiilka iyo muwakilka udhexaysay ila waan soo sheegnay muwakil iyo wakiil iyo muwakalu fiih wey almuwakalu fiih waxaa laysku wakaalanayo ee qofkan loo dhiibayo ee loo diraayo waa inuu yahay macluum wax la yaqaano wax la garanayo oo wakiilka uu fahmi karo oo muwakilka uu garan karo oo macluum ladayhima labadoodaba ay garan karaan waa inuu yahay walow min bacdi lwujuuh walow boqol kiiba boqol ba ayaan wada ogaanin ixsaa lagu samaynin xasri aan lagu samayn tirada lawada ogaanin laakiin wujuuhda qaar kamida qayb qaybihiisa kamida waa in laga garanayo laakiin haddaan la garanaynin ma banaana in qofkan wax loo dhiibo waxaa soo qabo waxaan garanaynin ogeyn ama laga yaaba inay ku jirto waxyaalaha banaanayn in laisku wakaashada ay ku jirto ma banaana tiibuu mithaal kusinaya wuxuu ku falow qaala hadduu yihahdo wakaltuka fii bayci maalii xoolahayga ani aan leeyahay inaad iibiso ayaan ku wakaashay buu yihi xoolihiisa waa la yaqaanaa loodiiba hadduu lo leeyahay aduu ari leeyahy aduu wada leeyahay gidi wakiil buu oga wa cidqi cabdii ama cabidii addoommahayga inaad xoreysaan wakiiliga tahay midkaad aragtaa maslax u aragta wa dalaaqa zawjaatii buu yihi haweenkayga furidoodaan kuu wakaashay saxa waa ansaxaysaa limaada liannahu macluumun bihi liannahu macluum eh, macluum walow bibacdi wujuh wax la garan karo wey aw mase fii kuli qaliilin wax kasta oo yar iyo wa kathiirin wax kasta oo badan ayaad wakiil iga tahay bu yihi wax yar iyo wax badanba wakiil baad iga tahay bu yihi wixii la arkaya la yaqaana waxaan la aqoonin soo gelaya aw fii kuli umuuri lacagba ma sheegin umuurteeda dhanba dhan ba shaksiyaadkiisi isagoo daatadiisi iyo umuurihiisa khaaska iyo waxyaabaha lama taabtaanka ayaa soo wada geli lam yasixa ma asaxayo ah, lanna waxii markaa wax la garanaayo oo la ogyahay oo ama xoolanimo loo ogyahay ama adoonnimo loo ogyahay ama zawjaadnimo loo ogyahay ma ahee fi kuli umuur haddii la yihahdo waxaaba kamida ah waxyaalo aan banaaneen in wakiil qof looga dhigto aan banaaneen salaadii baaba soo gelaysa fi kuli umuuri ah, salaadii yaa soo gelaysa iga tukaa soo geli ma banaanataa ma asaxayso lwakiili wakiilka gacantiisu yadu amaanatin wey caqdigan caqdulwakaalada ah ayaa nooc oo cuquudu tabarucaadka ayuu soo yar hoosgelayaa marka wakaaladaas waxaa weeye yad amaana yaddu amaanana macnaheed waxaa weeyaan qofka asaga ahay wax loo dhiibtay hadduuna isaga xadgudub la imaanin wixii dhibaato oo wixii gaara waxba looma haysta wey wixii hadalahoo uu sheego oo uu yiraahdo wixii asaga waa dhinteen iyo saas u yihahdana hadalkiisaa la qaadan dhaaro un baa laleeyahy dhaaro baa laleeyahy yaddu amaana la yihahdaa nacam waa sida wadiicada oo kale amaano qof loo dhiibtay hadduu yirahdo amaanada waan ku siiyey ama uu yirahdo amaanada way dhimatay biduuni maarata tafriid iyo xadgudub la-aan alqowlu qowluhu asaa la qaadanaya ayib wayaddu lwakiili yaddu amaana gacantiisu waa gacan amaano qofka amaanada loo dhiibtayna inuu tafriid iyo xadgudu la yimaado mooyeene wax la weydiin ma laha famaa yutlafu wixii dhinta oo la dila macahu sababciis isagoo haya wixii ku dhinta oo alaabti loo dhiibay bilaa tafriitinse wax xadgudub iyo taksiir iyo gaabinoo la yimidna ma laha laa yalmanuhu ma magdhabayo magdhabi maayo hadduu tafriid iyo tacadi la yimaado marka waa laga xadgudb waa laga qaadanaya xaddi xoolii waa laga ofsanayaa iyo xoolihii iyo magti baa laga qaadanaya iyo muxuu ahaa qiimihii laakiin hadduuna tafriid la imaanin laa yalmanuhu ma damaano qaadayo yani damaanadii ma bixinayo ma magdhabayo loo jeeda waalqawlu haddii dood imaato oo isku khilaafaan bayna almuwakili walwakiili baa iskhilaafay wuxuu leey walqowlu hadalka la qaadani fii dacwa alhalaaki xoolihii way halaagsameen haddii la sheegto oo ninkii wakiilka ah wuxuu xoolihii ad idhiibtay niyow ti allay ku imaatay afa ku dhacday iyo waraddi fii dacwa araddi celin sheegashadeed wakiilkiiba wuxuu yihi alaabtii aad ii wakeelatay waan kuu soo celiyey waan kuu keenay iyo wamaa yudacaa wixii lagu sheegto caleyhi wakiilka oo wakaalad lagu sheegto min alkhiyaanati khiyaano ah oo la yihahdo waad khayaantay buu muwakilka la soo istaaga waad ikhiyaantay kana wuxuu yihi kuma khiyaamin qawluhu qowl lwakiili weyaan intaasoo idilba hadalka wakiilka la qaadan maca yamiinihade waa dhaaranaya waa dhaaranaya mathala wuxuu yihi alaabta way dhimatay war ma dhimanin waad qarsanaysaa wuxuu yihi may waa waama kuu celiyeyba iyo imaada soo celinin ah, waad khiyaantay iyo kuma khiyaamin alqowlu qowl lwakiili ah, wakiilka hadalkiisa unbaa la qaadanayaa leanno yadu yadu amaana macnuhu waa dhaaranaya marka waa dhaaranaya walikullin minhumaa mid kasta oo labadooda kamid a ah, waa labadee labadaas waa qofkii wax wakiilinaya ee muwakilka la dhaho iyo walwakiili ka la wakaashay wax loo dhiibtay alfasqu bay leeyihiin inay fasakhaan oo ka noqdaan caqdigii mataa qof walba markuu doono yani caqd lwakaala waa caqdun jaa-izu darafayni labada darafba jaa-is buu yihiin markuu rabo qof walba ka noqon karaa caariyadii baa oo kale wey sida caariyadii oo kale muciirka iyo mustaciirka jaa-izu darafayn wey wakiilka wakaalada waa sidoo kale naam fain damaanada fain cazalahu hadduu casliyo ninkii muwakilka ahaa ayaa shaqada wuxuu ka tiray oo ka eriyey oo wakaaladii kala noqday wakiilkiisii walam yaclam mana ogo wakiilka in la casliyey bilcazli in la casliyo shaqada laga saaray iyo wakaalada lagala noqday ma ogo fatasarafa wakiilkiiba isagoo isku arkay inuu weli wakiil yahay ayuu tasarufay Ah, waxbuu sameeyey dalaaq buu sameeyey beec buu sameeyey shiraa buu sameeyey waxbuu sii gaday soo gaday wixii loo dhiibtay lam yasixa ma asaxay atasarufu tasarufka ma asaxayo marka waxaa laga soo bilaabayaa uun waqtu lcazli iyo caasilka oo muwakilka unbaa ah laga soo qaadi ee waqtulcilmi laga soo qaadi maayo marka cilmu lwakiil waxba shardi meehe waxaa uun shardi ah qowl lmuwakili muwakilka qowlkiisa iyo casligiisa iyo waqtigu asaga uu hadlay marka lam yasixa ma asaxa tasaruf tasarufka waxaa laga soo reebaya ay leeyihin culammadu qaadiga haddii isaga oo shaqadii wado oo maxkamadii wado oo tasarufayo intaasoo kiisa kala tuuraya uu war usoo dhaco warkaa asaga ahee imaamkii iyo madaxweynihii ay soo direen intuu warkaa dhexda kusoo jira wixii uu sii fuliyey ka noqon malaha ka noqon malaha leanna mafsado badan baa ka dhalanaysa haddii qaadigu wuxuu fuliyo dhan ba laga laabto fasaad baa ka dhalan kara xad baa laga yaba inuu oofiyey xoolaha laga yaba dad inu kala qaaday nin baa laga yaba inu karbaashay kuba laga yaba inu xabisay lam yasixa tasarufuna waxaa weeyaan waa qofka kale iska wakiilka caadiga ahaa wain maata hadduu dhinto axaduhumaa waxyaalaha buriya wakaaladii buu kuu sheegi rabaayo haddii mid kamida uu dhinto oo mase junna la waalo midbaa waashayba muwakilki baa waasha muwakiilki ow ugmiya caleyhi waa la miir daboolay midbaa koome iyo miir dabool galay in fasakad wakaaladii waa fasakantay halkaasay ku baaba'aysaa wallahu aclam bilah tawfiq sala allah